رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnaa rawdat alanwaar siiradii nebiga waxaa noogu soo dambeysay saraayaadkii iyo khaswooyinkii yaryaraa ee markaa ay bilaabeen muslimiinta isla bishaa ayaa kurs bin jaabir alfihri nin lagu magacaabo waxay weerar ku soo qaaday meeshii daaqsiinta ahaydoo xoolaha ay ka daaqayeen magaalada madiine xoolihii qayb ka mida ayuu cunsaday oo kaxaystay nebigaa baxay oo dadkii raadinahayay ninkaa ayuu ku jiray ilaa safawaan meel la yidhaahda oo naaxiyada beder ku taala ayaa la ceyrsanayay toddobaatan nin ayuu rasuulku la socday oo muhaajiriin ah laakiin kurse waa badbaaday waa nafakaday orod ayuu markaa ku baxsaday khaswadaa waxaa lagu magacaabay waanu soo tilmaanay badaryari ee bederkii koowaad uma intaa kadib kharaja wuu soo baxay nebiga fii jamaadi luula bisha luula lagu magacaabo aw alaakhir ama jamaad alaakhir jamaadu aluulaa aw alaakhira ayuu markaa soo baxay sanadii labaad ee hijrada ilaa dilcushayra meel la yidhaahdo ayuuna soo aaday asagoo ay la socdaan fii mi'atin wa khamsiina boqol iyo konton qofood aw fii mi'atayn oo min almuhaajiriin dhammaantood baa wada muhaajiriin ah waa laba boqol oo qofood ama boqol iyo konton yactaridu asagoo u soo baxay ciiran safarley oo liquraysh qoraysh ay lahaayeen ciirta waa geela xoolaha saaran ee safarka u socda ayaa markaa loola jeedaa daahibatan u sii socda ila shaam shaam xaggeeda shaam xaggeeday u sii socdeen walaakinahaa laakiinse faatathu way ka fakatay eh, qabla ayaam maalma ka hor maalmo ka hor ayuu ceebtii baxsatay oo ay ka fakatay oo ay haleeli waayeen muslimiinta wa caqada wuxuu gunuday nebiga miihaaqa cadami alcudwaani wuxuu la soo galay ballan cudwaan la'aan ah inaan lays colaydin oon laysdagaalin maca bani mudlij reer bani majruud macigooda ayuu ballan la soo galay heshiis ah tani wax badan bay qaban doontaa dadka muslimiinta inay cadowgooda badsadaan ma aha intay la heshiin karaan inay la heshiiyaan in allaale intii heshiis ogolaata inayogolaato u soo jeedayso inay la ogolaadaan arrimooyin badan oo noocaas ah uma intaa kadib bacata wuu diray nebiga oo ma raacin tookadan fii shahri rajab bishii rajab sanadii labaad ee hijrada cabdullaahi bnu jaxsh alsadiy cabdiraxmaan ibn cabdiraxmaan cabdullaahi bin jaxsh alsadiy ayuu rasuul ku diray ilaa nakhla nakhla meel la yidhaahdo ayuu u diray oo bayna makata wa taa'if maka iyo taa'if u dhaxaysa meeshaa maka iyo taa'if ayay markaa u dhaxaysay weliba rasuulku qoraal buu u dhiibay ninka oo wuxuu yidhi warqadan qaad hana furi adi iyo ciidankaagii socda oo dhaqaaqa mar allaale marka aad gaartaan meel heblaaye warqadda fur waxa ku dhex qoranna ku camalfala saasaa xaalku ahaa intaa wixii ka dambeeyey wuu soo baxay cabdullaahi bnu jaxshi wayeylaa nakhlu u soo diray rasuulka oo maka iyo daa'if markaa ku sugan mar allaala markii meeshii nebigu u tilmaamay uu gaaray yuu warqaddii furay warqadda waxaa ku qoran meesha hadda aad joogtaan ka dhaqaaqa cadowgaana u kurgala dadkana ha qasbin in allaala inta ku raaci karta ha ku raacdo warqadii buu markaa u akhriyey fii inay cashara rajulan oo min almuhaajiriin laba iyo toban nin oo muhaajiriin ah ayay ahaayeen rasuulku wuxuu u diray liya'tuu inay la yimaadaan oo ay u keenaan bikhabari ciirli quraysh ceer quraysh ay lahaayeen qabarkooda inuu markaa u keeno khabarka inuu u keeno keliya saasaa markaa rasuulku uu u diray laakinahum laakiinse hajamuu way weerareen calayhaa ciirtii korkeeda faqataluu waxay dileen rajulan nin wa asaru ithnayn labana way taxaabeeno way qafaasheen wasara hantidina way soo kaxaysteen kuwii safarka ahaa iyo geeliiba ee safarka ahaa kiina way soo kaxeeyeen waqadiba wuu xanaaqay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam calaa daalika arrinta arrintaa nebiga aad buu uga carooday walam yarda bihi raallina kuma noqon waayo inay wax hujuumaan inay wax dilaan inay wax soo kaxaystaan inay wax qafaalaan ma loo dirin rasuulku wuxuu u diray uun liya'tuu bikhabari ciirli quraysh ceyrtaa quraysh ee leedahay khabarkeed uun inay keenaan ayagiina intaa ma samayn weliba markii ay arkeen maalintaana waxay ahayd maalintii ugu dambaysay bisha rajab oo bilaa xurmada leh markaa ka mid ah waxay dhaheen haddii aad sugtaan ilaa bishu ay ka dhammaato dhulkii xarabka idinka gelahaya haddaad la dagaalantaan waa bil xurma waxaad samaysaa dardarsadeen markaasaa waxay go-aan ku gaareen inay hujuumaan laakinahum hajamuu calayha ceebtiibay hujuumeen ay weerar ku qaadeen faqataluu rajulan nin bay dileen wa asaru xmayn labana way qafaasheen wa saaqu lciiraa ceebtiina way soo kaxaysteen waqadba wuu ka xanaaqay rasuulkii alla calaa daalika arrintaa walam yarda bihi mana ku qancin raalli ugama noqon faadlaqa alasiirayn labadii dhafaal horta wuu sii daayay nebiga sala allahu calayh wasalam waaddaa wuu guday diyata almaqtuul maqtuulka diyadiisiina wuu guday rasuulka sala allah calayh wasalam ninkii ay soo dileen nadiyuu ka dhiibay wa kaana wuxuu ahaa alxaadiu xaadiada wa kaana alxaadiu dhacdadaa waxay ahayd fii aakhiri yowmin min rajab maalintii bishii rajab ugu dambaysay waa bil leh ileen bilaha xurmada leh waa afar saddexna way xiriiraan waa dulqacd iyo dulxaj iyo muxaram midna waa rajab oo waa bayna jamaadayi washacbaan labada jamaad iyo shacbaan bay u dhaxaysaa maalintii ugu dambaysay dhacdadaa dhacday bilii xurmada lahaa fa afaara almushrikuuna mushrikiintii waxay kiciyeen dajatan buuq arrintaabay buuq iyo qaylaysa waxaan ka kiciyeen biana almuslimiina waayo muslimiintii bay dhaheen intahakuu waxay ku xadgudbeen xurmata shahri alxaraam bilihii xurmada lahaa shaharkii xurmada lahaa xurmadeediibay ku xadgudbeen bishii xaraamka ahayd bay xurmadeedii ku xadgudbeen faanzala allaahu ilaahay waa soo dejiyey yas'aluunaka can shahri alxaraam waxay ku su'aalayaan bilaha xurmada leh qitaalin fiih dagaal la dagaalamo yas'aluunaka can shahri alxaraami qitaalin fiih qul leh qitaalin fiihi dagaal la dagaalamo bilaha xurmada leh kabiirun waa wax weyn waa waxaan lagu dhiiran karin oo dembi weyn ah wasaddun laakiin jeedin can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ummadda laga jeediyo wa kufrun bihi ilaahay oo lagu kufriyo waalmasjid alxaraami masaajidka xurmada leh oo dadka loo diido wa ikhraaju ahlihi ehelkiisana laga soo saaro minhu masaajidkii xurmada lahaa xaggiisa waayo bil xurmo leh bay ka hadlayaan dagaal yar oo dhacay inta dembi ay galaan fiiri waxa xadguduba ay markaa sameeyeen qitaal la dagaalamo waa dembi weyn marka hore jeedin ilaahay jidkiisa layska jeediyo kufri ilaahay lagu kufriyo masaajidkii xurmada lahaa oo dadka loo diido ikhraaj ka soo saarid ehelkii lahaa laga soo saaro mina masjidulxaraamka xaggiisa ayaa akbaru ka weyn cinda allah ilahay agtiisa subxaana wa tacaala waalfitnatu akbaru min alqatli fitnada iyo gaalnimadaa dilka ka weyn buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala saasaa markaa lagu daaweeyey xataa xoolihii rasuulka ma uusan qaadanin oo meel buu dhigay ilaa ilaahay aayado kale oo wiilashii looga towba aqbalayo ilaahay uu soo dejiyo subxaana wa tacaala cabdullaahi bni jaxshin iyo intii la socotay ciriiri bay galeen waa dadkan dadkii nebiga ceebeeyey waa dadkan dadkii ku xadgudbay bishii xurmada lahaadaa la dhihi jiray qof kastoo ka hor yimaada ilaa ilaahay uu yidhi ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili اllah ulaa'ika yarjuuna raxmat allah ilaahay naxariistiisay rajaynayaan wallaahu gafuuru raxiim markaasuu rasuulku xoolihii qaatay sala allahu calayhi wasalam waxa ay sameeyeen baa ka xun mushrikiintii waxaasay kiciyeen suuqay markaa geliyeen wa fii shacbaan shacbaan sanadii labaad ee hijrada xawala allaahu ilaah wuxuu wareejiyey alqiblata qibladii buu ka soo wareejiyey min bayt almaqdis bayt almaqdis dhankeeda ila alkacbati almusharafa kacbadii musharafada ahayd ee sharafta lahayd ay xaggeeda loo soo wareejiyey ilaahay markaa wixii ka dambeeyey qibladii buu soo xawilay waa sanadii labaad ee hijrada ayadoo shacbaan ay tahay baytulmaqdis buu u tukan jiray nebiga dhowr iyo toban bilood markuu magaalada madiina soo galay aad buusa u jeclaa in dhanka qiblada loo wareejiyo aad buu u jeclaa in wejigiisa dhanka qiblada loo wareejiyo oo qiblo looga dhigo ilaa ilaahay uu soo dejiyey qad maraa taqalluba wejhika fi asamaa waan ku aragnaa celcelinta wejigaagaad cirka kusoo celcelinayso falanuwalliyannaka waxaan kuu jeedinaynaa qiblatan tardaahaa qiblo aad raalli ka tahay ee fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraami wejigaaga u jeeda dhanka masaajidka xurmada leh taasoo alla soo dejiya subxaana wa tacaala muslimiintana waxaa la amray waxaytu maa kuntum meel kastood ahaataan idinkuna fawalluu wujuuhakum shadarahu xaraamka dhankiisa u soo jeesta markaa kadib baa qibladii lasoo wareejiyey kacbadaa loo soo wareejiyey baytalmaqdisna waa laga soo wareejiyey wa kaana daalika arintaasi waxay ahayd waa qiblo wareejintee mima yuxibuhu rasuulu اllahi wuxuu rasuulku ilaahay jeclaa sala اllahu calayh wasalam wayantadirhu uu sugo aad buu u dhowri jiray arrintaa waqad inkashafa waxaa ku fidm waa ku fashilmay bidaalika arrinta bacdu almukhaadiciin dadka dhagarqabayaasha ah ee dhagarlowyaalka ah qayb ka mid ah oo min almunaafiqiin munaafiqiin iyo walyahuud ah alladiina kuwaasoo dakhaluu u soo galay filislaami islaamkaba zuuran been iyo ebaddaro ummad badan baa mar allaala markii qiblada la wareejiyey qibladii mar allaala markii la wareejiyey ayaa qolo badan oo saasoo kale ah ilaahi subxaana wa tacaala qolo fara badan oo munaafiqiin iyo yahuud ka mid ah weliba dhagarqabayaalkoodii diintii bay ka ridoobeen way inkishaafmeen oo way faydmeen way ka tageen meeshii xaaladaa waxay yidhaahdeen maxaabaa marna inta ujeesta marna inta u jeesta maba yeelaynida waata ilaahay uu yidhi sayaquulu asufahaa'u min annaas maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha doqomadii maangaabyaalku waxay dhihi doonaan maxaa qibladoodii ka wareejiyey oo ay ahaayeen qul lilaahi almashriq waalmaqrib maqribba ilaahay baa iskale meel kastood u jeesataan amarka alleh inaad qaadataan baa laydinkugu talagalay ilaa ilaahay uu yidhi laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqribi walaakina bira man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri xaaladdaasaa marka ilaahay tilmaamay subxaanah wa tacaala waqad inkashafa waxaa ku fashilmoo ku faydmoo diintii uga baxay bidaalika arrintaa qibla wareejinta ah bacd almukhaadiciin dadkii dhagarlowyaasha ahaa oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid ah iyo walyahuud alladiina kuwaasoo dakhaluu u soo galay lislaami islaamka dhexdiisa zuuran been u soo galay fartadduu way ridoobeen kuwa wa taharat way ridoobeen macnaha oo watadaharat sufuufa almuslimiina minhum mar allaala markii ay ridoobeen ayaa waxay ka tahir noqdeenay ka baxeen sufuuftii muslimiinta wixii ayaga markaa ka mid ahaa way ka daahir noqdeen intii muslimiintii ayaga markaa ka mid ahaana xaqii bay markaa ku sugnaadeen idin ilaahay saa muxuu u yeelay in la kala ogaado qofka amarka alla qaadanayo iyo ka kale tilka taasi aan soo tilmaanay hiya ayada ataxarukaat alcaskariya waa dhaqdhaqaaq ciidan allatii taasoo qaama biha uu u istaagay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam iyo almuslimuuna muslimiinta intaa aan soo tilmaanno marda la dirahayay muhaajiriin uun ahaa oo wada socday dhaqdhaqaaq ciidano nebigu uu u istaagay inuu sameeyay ahayd iyo muslimiinta maxayse anfacday oo loogu talagalay lixisbi amni almadiina madiine amnigeeda in lagu ilaaliyo ama haddii layska fadhiyo waa lagu soo duldegayaa laakiin halkaasay maraayeen halkaasay ka jowlaynayeen dowriyaad bay halkaa ku samaynayeen way roondaynayeen muslimiinta ciidankooda haddii la yidhaahdo amni fiican bay markaa helayaan lixifdi amni almadiina iyo wa atraafihaa darafyaalkeedaba iyo walaishcaari qurayshin qoraysh in la dareensiiyo bisuuci caaqibatiha erjoogeeda in la dhadhansiiyo oo la dareensiiyo in lam takufa haddaysan ka joogsanin can shariha shartay ku jirto sharto iyo xumaanta ay wadda hadday joojin waayaan caaqib xumo iyo dharbaaxo adag inay qorayshi ku dhici doonto taa in la dareensiiyo walaakinaha laakiinse isdaadad waxay siyaadsato u kordhay fi alculuwi iyo walistikbaar isla weyni iyo kor ahaasho falaaqad markaasaa waxay dhadhamisay jazaa amriha amarkeeda abaalkiisa fii badar bay ku dhadhamisay wa kaana caaqibatu amrihaa khusran caaqibada amarkeedana khasaaruu markaa noqday wax badan baa la rabay inay wax ku qaataan way ku qaadan waayeen kibir iyo cinaad bay ka qaadeen walaakinaha isdaadat waxay siyaadsatay qoraysh fi lculuwi iskurqaab walistikbaari iyo kibir falaaqad markaasay dhadhamisay jazaa amriha amarkeeda abaalgudkiisa fii badar bayna ku dhadhamiyeen dharbaaxadii ku dhacday wa kaana caaqibatu amriha amarkeeda ciribtiisana khusran buu ahaaday mid khasaaro u saaxiib ah dagaalkii koowaad ayaa bilaabanaya marka waa dagaalkii ugu weynaa ee lagu kala baxay khaswatu badari alkubraa bedrkii weynaa khaswatu waa duulaankii badr ee beder alkubraa ee markaa weynaa wahiya ayadu waa bedere awalu macrakatin macrakad ee iska hor imaadkii u horreeyuu ahaa faasilatin kala bax ah oo bayna quraysh iyo walmuslimiin mushrikiintii quraysh iyo muslimiintu ay markaa ku kulmeen wa sababta beder keentayna waxay ahayd ana rasuul allah rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam ayaa kaana wuxuu ahaa bilmirsaadi mid u dhakaday lilciiri eh, ciir ciirtu waan soo tilmaanay waa halaha safarka ah allatii taasoo faatathu ka uga fakatay ila shaami shaam xaggii mar allaala markay u soo baxeen waa tii ayaa ka hor ay shaam sii u dhaafeen markaasaa uu ogaa inay dhankan jiraan mirsaad baa loo sameeyey cimrigal waxaa loo galay jidka ila shaam xiinamaa waktigii kharaja uu u baxay ilaa dilcushayra dilcushayra meeshii la dhahayey wa arsala wuxuu u diray lahaa ayada waa xoolihii rajulayni laba nin ayuu u diray ilal xawraa ilaa xawro inay gaaraan laba nin ayuu rasuulku diray uu yidhi baxa oo aada ilaa xawro meesha la yidhaahda aad ka gaartaan meeshaa taga oo xoolahaa iyo sida xaaladoodu ay tahay soo indha-indheeya soona markaa fiiriya wa arsala rasuulku waa diray lahaa ayada waa ceertiiye rajulayni laba nin eelxawraa ilaa xawro ay tagaan oo min ardi shaam shaam arladeeda ka mid ah liya'tiya say ula yimaadaan bikhabarihaa khabarkeeda xoolaha iyo ciirtaa khabarkooda inay rasuulka u keenaan falammaa markii marad ay soo martay bihimaa labadii nin alciiru ciirtii xoolihii safarka ahaa iyo geelii safarka ahaa markay soo mareenay arkeen asraca way soo degdegeen oo waxay u soo dheereeyeen ila almadiinati magaalada madiina si ay rasuulka khabarka ugu keenaan fanadaba laha fanadaba wuu u yeeray lahaa ayada waa xoolaha rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam almuslimiina muslimiintu isugu wacay muslimiintii ayuu markaa rasuulku u yeeray walam yaczim calayhim mana uusan ku adkaynin go'aan adag qof kasta qofkii bixi karaa inuu markaa soo baxo ee wax la casmiyey oo lagu go'aamiye ma uusan ahayn walam yaczim kuma uusan cadkaynin calayhim korkooda alkhuruuja bixitaanka bixitaanka waa in qasab lagu baxaa lama dhihin ee qofkii bixi karaa inuu markaas soo baxay ahayd waayo dagaal laguma talagelaynin fantadaba ee saddex boqol ama talaatimiya iyo saddex boqol iyo saddex iyo toban ayaa soo baxday rajulan oo nin ah wa qiila saddex boqol iyo afar iyo tobanna waa la yidhi wa qiila saddex boqol iyo toddobiyo tobanna waa la yidhi rajulan oo rag ah siddeetan iyo labo ama siddeetan iyo saddex ama siddeetan iyo lix oo saddex boqol iyo saddex iyo tobanka ama afar iyo tobanka ama toddobiyo tobanka ka mid ah min almuhaajiriin muhaajiriintay ka mid ahaayeen muhaajiriin bay ahaayeen lixdan iyo kow min alaws bay ahaayeen boqol iyo toddobaatan min alkhasraj bay ahaayeen walam yattakhid ma aysan qaadanin haaulaa'i kuwa uhbatuhum alkaamila diyaargarowgoodii dhammaystirnaa diyaargarow kaamil ah ma aysan gelin oo dad xoog u diyaargaroobay ma aysan ahayn falam yakun mana uusan ahayn macahum la jirkooda ilaa farasaan laba faras maahane iyo wa sabcuuna baciiran toddobaatan rati faqad oo keliya intaasay markaa wateen tiradooda waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban saa darteed kaamil u diyaargarow uhba-a ah, oo si fiican kaamil ah loo diyaargaroobay ma qaadanin walam yattakhid ma qaadanin haaulaa'i kuwa uhbatahum Eh, uhbathum alkaamilata diyaargarowgoodii dhammaystirnaa ma gelin falam yakun ma uusan ahayn macahum la jirkooda ilaa farasaan laba faras iyo wa sabcuuna baciiran toddobaatan baciir maahane wax kale oo ay wateen ma jiro faqad waxaqada wuu gunubay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu u gunubay liwaa'an abyada calan cad calan cad ayuu rasuulku u gumubay sala allahu calayhi wasalam calan cad ayuu u gunubay rasuulka sal allahu calayhi wasalam oo ciidankii dafacahu uu u dhiibay limuscab ibni cumayr muscab ibni cumayr waan soo marnay waa muqri'ii iyo qaari'ii madiine waa ninkii in badan soo islaamiyey rasuulku safiir ahaan uu ugu diray ayuu markaa ahaa sidaa darteed ayuu rasuulku calan cad intuu guuduu xiray muscab buu u dhiibay wa kaana lilmuhaajiriin muhaajiriinta waxaa u sugnaa calamun calan yaxmiluhu uu xambaaray oo loo dhiibay cali bni abi aalib walilansaarna calamun calan baa u sugnaa yaxmiluhu sacad ibnu mucaad oo markaa waday saddex calan waaye midna ciidankoo dhan buu ka dhaxeeyey midna muhaajiriin baa iska lahaayo rasuulku wuxuu u dhiibay cali bni abi aalib calankii muhaajiriin calankii reer ansaar ay lahaayeenna ee loo gunuday sacad ibna mucaad buu rasuulku u dhiibay wastakhlafa wuxuu ku dhaafuu khaliif uga dhigay cala almadiinati magaalada madiina ibnu ummi maktuum ninka lagu magacaabo waa wiilkii cabasa watawallaa an jaa'ahu alacma ay ku soo degtay indhoolkana markaa ahaa uma intaa ka bacdi arsala wuu diray makaanahu booskiisa min arawxaa rawxa xaggeeda wuxuu ka diray abaa lubaada bin cabdilmundir orod laabo buu yihi rasuulka ee madiina u laabo booska cabdulaahi ibni ummi maktuumna gal asagoo marka rasuulku ku bedelay wa kharaja wuu soo baxay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam min almadiinati magaalada madiinow ka soo baxay yuriidu asagoo doonaya badaran badar u soo socda wahuwa badarku mowdicun waa meel calaa bucdin fogaasho ahaan boqol iyo shan iyo konton kilomitir u jirtaa junuuba qarbi almadiina junuubka iyo dhinaca junuub ee madiino koonfur galbeedkeeda markaa xigta macnaha garbi almadiina macnaha junuuba garbi waa koonfur galbeed almadiina magaalada madiine ayaa boqol iyo konton iyo shan kilomitir uga jirtaa waa junuuba garbi almadiina koonfur galbeed ee magaalada madiina tuxiiqu bihi waxaa ku koobsan badar oo ku hareeraysan jibaalun buuro shawaahiqun dhaadheer oo waaweyn min kulli jaanibin dhinac kasta buuro dhaadheer oo shawaahiq ah ayaa saa ugu wareegsan dhinac walbaba beder walaysa fiihi ma laha ilaa alaaatu manaafida saddex meel oo laga soo gala maahani saddex albaab keliyay leedahay manfadun manfad waa fi ljunuub dhanka koofureed wa alcudwat alquswa waa dhinaca fog quswa iyo dhinaca fog ee madiine ka fog xaggeeda yay xigtaa wa mumthad albaab kalena fi shimaali waa dhanka waqooyi shimaalkii markaa xigaa wahwa alcudwatu ddunyaa waa cudwada iyo buurta ama dhanka dhow ee dhanka madiine usoo dhow wa manfadun manfad kalena fi sharqi bay xigtaa waa bari qariiban waxay u dhowdahay min manfadi shamaal shamaalka dhinaca waqooyi albaabkiisa yadkhulu minhu waxaa ka soo gala albaabka ahlulmadiina reer madiina meel kale ay kasoo galaan madiine marka laga yimaado albaab kale markaa ma jiro wa kaana ariiqu alqawaafili awrtay awrtiisoo noqodkeeda wadadii alra'iisiyi ee ra'iiskay marayeen oo bayna makkata washaam u dhaxaysay yamuru min daakhili hada almuxiit qof kasta ama ariiqa qawaafilka u ah ee ra ra'iisigee weyn ee maka iyo shaam beynkooda ah waa qasab yamuru inay soo maraan min daakili hada almuxiiq muxiidka gudihiisa waa tab dagaal oo nebigu isticmaalaya sal alla calah wasalam meel kale way mari karaan malaha meeshiibuu u fariistay ilaan aad bay meesha waddo fiican u tahay wuunoo tilmaami doonaa waxyaabaha ku yaalay dadka soo jiidanaya inay meesha soo maraan marka wa kaana wuxuu ahaa طariiqu lqawaafili qawaafilada waa awrta wadadoodii alra'iisiya ee u weynaa ay soo marayaan bayna makkata washaam yamuru kuwa soo mara bay ahaayeen min daakhili hada almuxiit meeshaa muxiidkay buuruhu ku wareegsan yihiin dhexdooda wa kaana fiihi waayo waxaa ku yaalay gudihiisa almasaakinu guryo waal aabaar ceelal waalnakhiili iyo timir fa kaanat waxay ahaan jireen tanzilu kuwa soo dega alqawaafilu awryaalkii geelihii safarka ahaa meeshay ku degi jireen wataqiimu fiihi waxay ku nagaan jireen saacaad iyo wa ayaaman wakhtiyo iyo maalmo biyaasay cabayaan meeshaasay ku nasanayaan cabbaar iyo maalmo iyo saacad bay deganaan jireen fa kaana min asahli waxyaabaha fududeeyey waxaa ka mid ahaa jiddan si dhab ah u fududeeyey an yasudda almuslimuuna inay muslimiintu oodeen haada almanaafid waddadaa ayada ah bacda maa tanzilu alciid mar allaala markay cirtu soo degeen fii haada almuxiid muxiidka asaga ah waxyaabaha u sahli karay si dhab ah ugu sahlaya waxay ahayd inay muslimiinta manfadkaa oo dhan ay daboolaan ay shiraan markay soo galaan kadib muxiibkaa wareegsan oo fataduru loo dhibaato geliyo el istislaami inay isdhiibaan haddii meesha loogu dhakado oo ay soo galaan meel kale ay ka baxaanna uusan jeencayntii awrta xoolaha wadaa waxay ku qasban yihiin oo loo dhibaatogelinayaa inay is-istislaamiyaan oo ay markaa isdhiibaan walaakiin laakiinse min lawaasimi hada atadbiir walaakiin laakiinse min lawaasimi hada atadbiir anlaa yashcur haddii tadbiirka iyo tabtaas ay sameeyeen tadbiirku waa waxyaabaha ay ku talagaleen wuxuu laasim ku noqon karaa anlaa yashcura inaysan dareemin ahlulciir ceyrta ehelkeeda xoolaha dadka ka socda bikhuruuji lmuslimiin inay muslimiintii soo baxeen itlaaqan sinaba inaysan u dareemin laakiin haddii la dareemo inay muslimiintii soo baxeen waxaa dhacaysa marka inay arrintu fashilanto arrintu inay fashilantaa meesha ka imaanaya tadbiirka iyo tabtaa iyo xeeladda waxay ku suurageli kartaa inay laasim noqotay fusho allaa yashcur inaysan dareemin ahlu nimanka awrta la socda bikhuruuji lmuslimiin muslimiinta soo bixitaankooda itlaaqan sideedaba xataa yanzilu ilaa ay degaan bibederin beder calaa khira si kada ah si aan la ogayn inay markaa ku soo degaan wadaalika walidaalika sidaa darteed salaka wuu qaaday rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam si aan loo ogaanin awala maa salaka meeshii ugu horraysa uu qaadahayay maali saraka uu qaaday markii ugu horaysayba rasuulku wuxuu soo maray ariiqan waddo aakhara oo kale waddo kale ayuu soo maray oo hayra ariiqi beder jidka beder aan ahayn waddo aan waddadii beder ahayn ayuuba nebigu soo qaadayba sala allahu caleh wasalam markii horeba uma intaa ka bacdi taanna waa tartartiibsadayoo si aayar aayar ah ayuu u tartiibsaday fi taqadumi horumarka iyo horsocodka ilaa jihati beder markii hore meel aanba beder ahayn buu qaaday markuu meel fog sii marahayo yuu tartiib tartiib ugu soo dhowaaday beder xaggeeda waa tab iyo xeelad dagaal ama alciir awrtii fa kaana qiwaamuha waxa uu ka koobmaa culayskeeda alfa baciirin kunrati bay ahaayeen marka hore kunrati oo ku ratibay ahaayeen oo mu'akharatin la saaray ama lagu cusleeyey biamwaalin maal laa taqilu aan ka yarayn can khamsiina alfi diinaar waa xoolo fara badan cawartaa maalintaa waxay wadeen waxay wadeen hanti aad yaad u fara badan muslimiintu taasay aad yaad ugu hanweynaayeen inay markaa gacanta ku dhigaan ama alciiru awrtiisa farlaydii fa kaana qiwaamuha waxa xambaarsanaa oo ay wadeen uu ka koobnaa waxay ka koobnaayeen alfa baciiri kun rati muwaqiratan lagu cusmiye biamwaalin xoolo oo laa taqilu aan ka yarayn can khamsiina alfi diinaarin konton kun oo diinaar wa kaana ra'iisuha qofka waday ama dadka madaxda waxaa u ahaa xoolaha abaa sufyaan ninka lagu magacaabo wamacahu waxaa la socday naxwan wax la mid ah ama u dhow arbaciina rajulan faqad afartan nin oo keliya abaa sufyaan iyo afartan nin keliya yaa xoolaha faraha badan markaa waday wa kaana abuu sufyaan wuxuu ahaa fii gaayati tayaqudi soo jeed iyo baraarug meesha ugu dambaysa iyo walxadari digtoonaan nin cajiib badan buu ahaa abuu sufyaan aad buu u digtoonaa in wax ka aysan dhicin ayuu aad markaa ugu dadaalayay jidku inuu xun yahay wuu garanayay marka wa kaana abuu sufyaan wuxuu ahaa fii gaayati atayaqubi baraarug midda ugu dambaysay gaayadeeda iyo walxadari digtoonaan yas'alu wuxuu weydiinayay kulla qaadin midka lahaya wa raa'ixin iyo mid rawaxaya dhammaantood oo ka hor yimaada can taxarukaati almuslimiin dhaqdhaqaaqa muslimiinta muslimiinta dhaqdhaqaaqooda ayuu weydiinayey qof kastoo ka hor yimaada ama subax ha socdo ama galab ha socdo qof kastoo ka hor yimaada isdhihi maayo kan wax ma oga kii ka hor yimaada wuxuu leeyahay war ma aragteen maxamed iyo dadkiisii ma aragteen xaggay joogeen taxarukaadkii dhaqdhaqaaqa muslimiinta ayuu markaa weydiinayey can taxarukaati muslimiina xataa calima ilaa uu ogaaday suu ku ogaadayba bikhuruuji lmuslimiina muslimiinta kasoo bixitaankooda min almadiinati magaalada madiina taariikhda qaar baa tilmaanta mar allaala markii uu weydiinayo qof kasta nin baa yidhi laba nin baa oor meeshaa fadhiisisay meeshii buu tegey digadeedii intuu soo qaaduu saa u kala gooyey timirihii lafa timirad baa ku jira wallaahi reer madiine waayo buu yidhi nin aad tayaqub ah buu ahaa oo xadar iyo digtooni qabay xataa calima ila uu ogaaday wa abu sufyaani bikhuruuji lmuslimiin muslimiinta soo bixitaankooda min almadiina ay ka soo baxaan wahwa isaguna calaa bucdin meel fog buu ka ahaa hayri qaliilin min bader hayri qaliilin wax yar min albader macnaha calaa bucdin oo hayri qaliil wax yar aan ahayn macnaha aad buu uga fogaa xilligaa beder maahana hadduu beder soo dhexgeli lahaa wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu jidkii maro laakiin aad buu uga fogaayo hayri qaliilin wax yar ma ahayn wax yar kayrkeed ayuu min beder ka fogaa fa xawala waa wareejiyey itijaaha alghayr awrtii socodkeeda jidkii uu soo haayey waaba ka leexiyeyba ila alharbi buu aaday dhanka harbi waa galbeed waa qoraxdhac ah ayuu u leexiyey beder oo dhanba waaba ka leexiyey muslimiintan beder bay fadhiyaan jidkuu u gooyey ay muslimiintu fadhiyeen liyasluka suu u qaado dariiqa asaaxili wadada xeebta saaxilka xeebta waddadeeda inuu qaado waatruka wuuna ka tegey dariiqa badrin jidkii beder itlaaqan si itlaaq sideedaba macnaha waddadii beder oo dhanba wuu ka leexday wuu ka tegey wa taraka wuu ka tegay ariiqa badr badar jidkeedii itlaaqan sideedaba wasta'jara wuxuu ijaasadow kiraystay rajulan min dandan lagu magacaabo yukhbiru khabraya u sheegaya ahla makka reer maka u sheegaya bikhuruuji muslimiin muslimiinta inay soo baxeen labaduu isku daray midda koowaadna wuxuu damc u sameeyey in jidkii uu islahaa khatarta inay uga imaanayso inuu u gembiyo ka leexdayba waa tab midda labaadna nin buu dirtay uu intuu kiristu yidhi degdeg reer maka ugu tag una sheeg xuluudi dhici rabo ay muslimiinta u soo baxeen rajul ayuu kiraystay oo yukhbiru ahla maka u qabrahaya bikhuruuji muslimiin muslimiinta soo bixitaankeeda biasraca maa yumkin sida ugu degdeg badan uu awoodi karo biasrac sida ugu degdeg badan maa yumkin oo suuragal ah inuu maka u tago ogeysiiyo falammaa markii balaqahum uu gaaray annadiiru kii digaayey qoraysh markuu gaaray istacadduu way diyaargaroobeen ayagana siraacan si deg deg ah ay markaa u diyaargaroobeen waawacabuu waxay dhammaystireen fii khuruuji soo bixitaankooda waxay dhammaystir ballaaran ku sameeyeen inay soo baxaan falam yatakhallaf ma uusan harin min kubaraa'ihim kuwooda waaweyn ee madaxda ah ilaa abuulahab maahane abuulahab ma ahee inta kale oo dhan way soo baxeen asaa nin buu kiraystay nin buu amaah ku lahaa baa la yidhi ninkiiba amaahda bixin waayey beddelkiisa bax buu yidhi marka saasuu asagu ku haray waxashaduu waxay soo ururiyeen man xawlahum wixii gaararkooda joogay oo degganaa oo min alqabaa'ili qabiilooyinka ka mid ah qabiilooyinkii yaryaraa ee gaararka madiinad maka deganaana way isku keenen oo soo ururiyeen walam yatakhallaf ma harin min butuuni quraysh qoraysh jirbyaalkeedii qabiilooyinkeeda ilaa banuu cadiyi maahane reer banuu cadiy nimankaa keligood ayaa ka haray amaa intii kale way soo baxeen walammaa markii wasala uu soo gaaray haada aljeysh ciidanka asagaa ilaa juxfa juxfa markay yimaadeen balaqathum waxaa soo gaartay risaalata abi sufyaan abaa sufyaan mandaalkiisii warqadii abuu sufyaan uu soo qoray ayaa gaarto yukhbiruhum uu ugu khabraayo u sheegayo binajaatihi inuu badbaaday war iska soo laabta anigu waa badbaaday iska soo noqda anigu waa badbaaday xaaladdaa ayuu markaa yidhi xaaladaasuu markaa u sheegay oo wuxuu u khabray uu u sheegay baa yidhi walamaa markii wasala uu soo gaaray haada aljeyshu ciidanka asaga ah, ee maka ka soo baxay ila aljuxfa juxfa markay soo gaareen ballaqatum waxaa soo gaartoo u timid risaalata abi sufyaan abaa sufyaan warqaddiisii baa u timid oo yukhbiruhum uu u khabrayuu ugu sheegaya warqadda binajaatihi badbaadadiisii inuu soo fakaday wayatlubu minhum uuna ka codsanayo xaggooda alcawdata inay iska soo laabtaan ilaa makata makay isaga soo noqdaan iska soo laabta oo maka soo aada saasaa warqadii markaa ugu qornayd wahama annaas dadkii waxay hamiyeen birrujuuc noqosho ilaan dagaal uuma soo talagelin xoolahooda inay badbaadsadaan bay u soo baxeen xoolihii hadday u nabad iyo bad tageenna dad baa goostay oo go'aansaday inay iska laabtaan wahama annaas dadkii waxay hamiyeen birujuuci noqosho walaakin adaa waxaa diiday daalika arrintaa noqoshadaa abuujahl abuu jahl baa diiday istikbaaran buu u diiday kibir iyo wanakhwatan nakhwatan xamaasad wuu xamaasaysnaa kibirna waa u diiday falam yarjic ma aynan noqon qabiilooyinkii ilaa banuu zuhr reer bani zuhre maahane reer bani zuhre ayaa noqday cashaara waxaana u ishaaroo u farfiiqay calayhim korkooda bidaalika arrintaa noqoshada ah xaliifuhum xaliifkoodii ninkay bahwadaagta ahaayeen iyo wa ra'iisuhum ra'iiskoodii alakhnas ibnu shariiq lagu magacaabahayey althaqafiy ninkaasaa u tilmaamay reer bani zuhrina laabtuu yidhi iska noqda wakaanuu waxay ahaayeen dadkaa laabtay mia saddex boqol ayay ahaayeen ama albaqiyatu intii hartay wahum alfun kun bay ahaayeene fawaasaluu waxay xiriiriyeen sayrahum socodkooda socodkoodii waa meesha dhinacii fogaa dhinacii shishe buurtii quswo ahayd ayay ahaadeen ay gaareen id antum biاlcudwati اdunya wahum biاlcudwati اlquswatu ilaahi subxaana watacaala wاlrakbu asfala minkum ragdigii iyo ciidankii abaa sufyaan hoos bay mareen id antum biاlcudwati اdunya waxaad idinku ahaydeen dhinacii dhowaa ee madiina u dhowaa wahum biاlcudwati اlquswa qorayshna meel waxay ahaayeen dhinacii fogaa wاlrakbu abaa sufyaan iyo xoolihiisiina asfala minkum hoostiibay mareen ilahay waxuu waday subxaana wa muslimiintu waxay meesha u fadhiyaan xoolaa inay qaataan abasufyaan in badan buu xadri sameeyey waa ogaaday hoos buu maray qoladan waxay u soo baxeen inay xoolahooda badbaadsadaan xoolihii hoos baa la mariyey muslimiintii gaadi waa layska hor keenay ilaa arrin buu ka watay subxaana wa tacaala liyaqdiya allaahu amran kana mafcuulan arrin dhacaaya inuu ilaahay xukmiye subxaana wa socodkoodii bay sii wateen xataa nazaluu ilaa ay degeen qariiban meel u dhow min alcudwati alquswa oo khaarija beder beder banaankeeda ka ah fii maydaanin bannaan fasiix oo waasic ah yay markaa soo degeen waraa'ahu gadaashiisana aljidaalu buuro ay yihiin almuxiida ee ku hareeraysan bibedrin badar buuraha saasay ugu hareeraysayihinsaan soo tilmaanay ayaguna bannaan iyo maydaan fasiix ahbay degeen oo bedar banaanka ka ah taabaa gaaladii amaa rasuuluullah rasuulkii ilaahay faqad calima wuxuu ogaaday asagana bikhuruuji ahli makka reer maka soo bixitaankeeda asaga laftigiisa nebiga e, e, soo sameeyey jawlo asaga iyo abuubakar baa wax sahmiyey oo saa markaa usii socday reer maka inay soo baxeen ayuu rasuulku ogaaday wahuwa asaguna fi ariiqi waddada asagoo ah isagoo jidkiisii ah rasuulka sala allahu calayh wasalam io abuubakar sahan bay u baxeen weli waxay taariikhda qaar tilmaamaan asagoo saa u wareegahaya asagana woo weydiiyey nin baa ka hor yimid ninkii ka hor yimid buu intuu u yeeray wuxuu yidhi war waxaad iiga warantaa maxamed iyo asxaabtiisa xaggay ku sugan yihiin maxamed iyo asxaabtiisa markuu leeyahay tabi tabixeed buu ka socdaa weli nebiga ilaan qofka uu sheegayo asaga maba noqon karaba dhinac marka laga fiiriyo markaasuu yidhi haddii nin baa ii sheegaye hadday runtii tahay horta wuxuu ku ballamay uu yidhi dadka aatiin isku kay sheeg marka hore intaanan kuu sheegin adiisu kay sheeg nebigu ballan buu u qaaday inuu isu sheegi doono waxa uu yahay ama waxa ay yihiin hadduu u sheego ballan miy ahaa nin baa ii waramay buu yidhi markaasaa wuxuu ii yidhi dad ciidanka maxamed saacaddan meel hebel bay degan yihiin haddana waxaad ii wanataa buu yidhi ee qoraysh iyo ciidankeeda ninkii ii warramay hadduu run sheegay buu yidhi asagana waxay degan yihiin qoraysh iyo ciidankeeda meel hebel rasuulku wuxuu damciinu ka soo dhaqaaqo kaasuu dhaha kaalay isku kay sheeg yaa tihiin naxnu qowmun min maa buu dhahay nebiga sal alla wasalam ana waxaan qoom biyo ah biyaan ahaanay macnaha rasuulka sal alla wasalam xaqiiq buu u sheegay laakiin qof kastoo kulla shay xayin biyaa laga abuuray annagu waxaan nahay buu yidhi qoom biyo ah ninka waa yaaban yahay amaau min ciraaq ma biyihii reer ciraaqa ah. qabiil waxaa jiray eh, ma la yidhaahdo oo ciraaq degan intuu ku mashquulsan yahy war ninka wuxuu kuu sheega waa maxay matolkii ciraaq ah waweygii ciraaq biyihiisuu sheegaya ee isaga dhaqaaqay rasuulka sal alla calah wasalam saa darteed amaa rasuulkii ilaahay faqad calima wuxuu ogaaday bikhuruuji ahli makka soo bixitaankooda wahuwa fi ariiq asagoo ariiqa ku sugan faistashaara almuslimiin muslimiintuu la tashaday nebiga muslimiinta ayuu markaa la shawray faqaama waxaa istaagay abuu bakar fatakallama wuu hadlay wa axsana waa hadal wanaajiyey rasuulka alla waan waxaad doontaana far wax fiicanuu nabigu ku farxou ku hadlay uma kadib qaama cumar baa istaagay fatakallama wuu hadlay wa axsana waa hadal wanaajiyey uma qaama waxaa istaagay almiqdaad ibnu aswad faqaala wuxuu yidhi wallaahi yaa rasuula allah laa naquulu ku odhan mayno kamaa qaalat banu israa'iil limuusaa sidii reer bani israa'iil muuse ay u dhaheen oo kale idhab bax anta wa rabbuka adi iyo rabbigaa faqaatala dagaalama ina anaguna haahunaa qaaciduun meeshaanaa fadhinaynaa nebi muuse calayhi salaam markii qoomkiisa uu ku dhahay gala qaryada ina fiiha qowman jabbaariin baa ku sugan gala qaryadan oo mar allaala markaad gashaan ku dhex dagaalama dadka meesha jooga waad guulaysanaysaan idinkaa qaalib noqonayo adkaanaya waxay dheen muusow ina fiiha qowman jabbaariin qowm jabbaariin baa ku jira wainaa lan nadkulaha annagana geli mayno cid alaal intii ku jiraan wainaa lan annaga geli mayno ilaa ay ka baxaan hadday baxaan fa inaa daakhiluun qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim labada ilaahay u nimceeyaa waxay dhaheen wargala haddaad gashaan idinkaa qaabuulaysanaayee ilaahay talada u diibta markaasay dhaheen qoomkooda ama qoomkaas waxay dhaheen annaga geli mayno in allaala intay markaa ku sugan yihiin in allaala intay markaa ku sugan yihiin geli mayno waayo ina fiiha qowman jabbaariin wa inaa lan nadkulaha maa daamuu fiiha fadhab anta wa rabbuka muusoo bax adii rabbigaa faqaatilaa dagaalama inaa haahunaa qaaciduun intaa fadhinaynaa annaga kiisoo soo guulaystaan arkaynaa saas ay reer bini israa'iil muuse ay ku dheen anay ku dhihi mayna rasuulka ilaahayo ku odhan mayna arrintaa faqaala wuxuu ihi wallaahi allaan ku dhaartay yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo laa naquulu kugu dhihi mayno kamaa qaalat banu israa'iil say limuuse u dhaheen idhab anta wa rabbuka adi iyo rabbiga oo faqaatilaa dagaalama ina annaguna haahunaa meeshaanaan qaaciduuna fadhinaynaa walaakiinse waxaan ku leenahay nuqaatilu waa dagaalamaynaa can yamiinika midigtaada wa can yasaarika bidixdaada wa min bayni yadayka hortaada wa min khalfikii gadaashaada intan waan dagaalamaynaa waa kula jiraynaa nicigaagaa nahay fa ashraqa waxaa iftiimay wajhu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wejigiisii wa sura bidaalika arrintaana wuu ku farxay arrintaana rasuulku wuu ku farxay saddexdaa nin ee abubakar iyo cumar iyo miqdaad wada hadashay dhamma waa muhaajiriin waa reer maka rasuulku wuxuu damcay bal inuu ogaado reer madiina inuu ogaado ansaar uma qaala ashiiruu calaya yaa ayuha annaas ansaar buu ula jeedaa horay ishaara idinkana war ansaaray maxaad dhihi lahaydeen muhaajiriin la maqlay idinka xaaladiina waa maxay darsiga dambaana ku arki doonaa waxay dhihi doonaan ayaguna laakiin meeshaa inuu joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam